iyo sharaf ciheeda hooyaday sharciheeda kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dilkiinba meel weliba joogtaan si walbadana maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala somali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taariikh ku asiirsan tahay bisha diseembar sanada laba qodobada barnaamijka kuna ku dhegeysan doontaan waxaa kamida ah ciidamada badda hindiya oo maraakiib dagaal u dirayaa qaybo kamid a ah, ee badda kadib markii lagu weeraray markab ay leeyihiin qeybo kamida ah cas waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa ciidamada yahuudda oo saacadii u dambeeyay duqeymo xoogan ku beegsaday goobo ay dadariyada ku sugnaayeen oo kamid ah haza isbitaallo iyo waxaa ku jira goobo kale oo ay dadku gabaadsanayeen waxaad kaloo dhegeysan doontaan ukrein oo iyana sheegtay inay burburisay markab uu leeyahay ruushka oo ay ku burburiyeen qeybo kamid a ah kremia waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuuna soo kordho xubnihii joogtadaha warar bixinno gudaha iyo dibadda aad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keenan gaadhay sidaad dabaysho cirkaan ka doon ਮੰਗਦਾ heestii allaamay dadaasho ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed suleymaan tube ceeladeystan xas ka leh abwaan maxamed cumar huriyo waxay ayd afurka barnaamijka kulanka k n n maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa sano haddana uu ku dhintay cadeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn ulmadu kadigriye awriye qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilaawna ee jubbaland haddii aynu egnana wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhuumaal waxa uu ka hadlay howlgallo maalmihii u dambeeyay ciidamada xooga dalka iyo kuwa jubbaland ay ka wadeen deegaano kamid ah maamulka jubbaland oo uu sheegay in lagu bartilmaameysa saldhigyo iyo xarumeyn ku sugnaayen al-shabaab isagoo sheegay inay sii wadi doonaan howlgaladooda mar welibana ay ka go-an tahay marka deegaanada laga saaro al-shabaab oo lasoo afjiro sidoo kalena wuxuu ka hadlay arrimaha ku aadan in la tayeeyo ciidanka xooga si ay u hantaan amniga guud ee dalka waa kan wasiirka amniga jubbaland dhuumaan xaani iyo wixii ka shisheeyo iyo iyo eriya qooqaani iyo afmadow kasoo rogon iyo howlgallaa ka socday howlgalladaas runtii aad baa loogu guulaystay muxuu ahaayey khawaarij fara badan ayaa maaragtay lagu dhibaateeyey marka howlgalku wuu socdaa waana wadaynaa oo caadi baan u wadaynaa oo ma joojinayno maxaa yeelay khawaariijtu waxaa muhiim ah inaan dalkeenna ka saarno wax kale oo maxaan ku dhahdaayey ee dadka soomaaliyeed u yaalla ma jiraan maxaa yeelay dad aan dowladnimo rabin oo ummadda soomaaliyeed laynaayo oo baadka qaadaayo oon waxbarasho u rabin oon caafimaad u rabin oon tacbasho u rabin oo wax allaale waxay rabaan aan la aqoonin oo qof allaale iyo qofkii muxuu ahaayey u dagan dilahayo dee kuwaas ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegay in layska celiyo marka waannu iska celinaynaa waddankeennana insha allahu waan ka saaraynaa dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay arintaas ay u midoobaan ay u midoobaan maxaanku idhahdaaye dadkani waxay doonayaan cid igu qancin karta maanta ma jirto wax alla waxay doonayaan lama yaqaan dad qoryo haysto duur ku jiro dadki laynaayo dadki baadka qaadaayo ee maxaanku dhahdaayey kii reer baadiyaha iyo kii reer magaalka aha aan aan u kala soocnayn waxa weeye dadkaas marka waxay u baahan yihiin in dadka soomaaliyeed intay fahmaan qarannimadooda iyo ummadnimadooda intay u hiiliyaan ay iska saaraan dadka soomaaliyeedna baaqaas ayaan u diri lahaa in dowladnimada iyo qarannimada loo hiiliyo in jiritaanka ummadda soomaaliyeed loo hiiliyo qodobkaan kusoo gabagabaynaya waxaa weeyo oo aan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego iyo dowladda ama heer federaal ha noqoto ama heer dowlad goboleed ha noqoto waxaan codsanayaa ciidamada qalabka sida in la dhiso war dowlad aan ciidan lahayn waa daciif war dowlad aan ciidan lahayn cid walba way u hunguryoonaysaa war dowlad aan ciidan lahayn waxba iskama dhicinayso war dowlad aan ciidan lahayn sharaf ma leh war dowlad aan ciidan lahayn ummaddeeda nabad iyo abni ma hesho war ciidamadannada aan dhisanno xuduudahannaga aan xidhanno badahannaga aan ilaalsanno hawadannada aan ilaalinno maxaa lagu keeni karaa waxaa lagu keeni karaa inaanu ciidamada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed oo ninku labaatanka sano uu korinayay oo ciidanka qortay oon xabadda gelinayno in ay nolol macnole helaan nolol macnole inay helaan ayaa loo baahanya war dadku waa dadkeenni dadka soomaaliyeed ka dhex yimid war dadku waa dhallinyaradeeni war maantay waxaa sharaf inoo ah oo waxtar inoo ah oo wax walba nooga filan ciidanka naga noloshiisa inaan dhisno ciidanka naga noloshiisa inaan dhisno ayaa loo baahan yahay wasiirka wasaaradda amniga jubbaland dhuumaal ayuu ahaa oo ka hadlayay howlgallada ciidamada xoogga iyo kuwa jubbaland ay ka wadaan deegaanada jubbaland ee ka dhanka al-shabaab markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan qaybtii toddobaad barnaamij gaar ah aynu muddooyinkii lasoo dhaafay wadnay taxanaha ahaa ogana hadlaynay waxyaabihii iyo dhacdooyinkii u waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii toddobaad barnaamij gaar oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee sii wadajir ah barnaamijkan waxaa idiinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dariir nuur saddexiyolabaatanki setembar magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax weyn oo loo adeegsaday gaari laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay bar koontarool ku taala gudaha xaafadda nurxawaad ee magaaladaasi beledweyne goobjoogayaasha ayaa xilligaasi sheegay in qaraxaas uu geystay khasaare iskugu jira dhimashii dhaawac sidoo kale qaraxa ismidaaminta ah ayaa maalinkaas burbur xoogan u geystay guryo iyo degihiin dad shacab ah saraakiisha ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaaladaasi beledweyne ayaa sheegay in qaraxaas dad ay ku dhinteen islamarkaana kuwa kalena dhaawacya kasoo gaareen afarylabaatankii sebtembar maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan waxay ku riday saddex xubnood oo ka tirsanaa ah maleeshiyada al-shabaab xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ayaa xeeraarinta maxkamaddu waxay kusoo eedeysay inay la shaqaynayeen kooxda al-shabaab waxaana lagu kala xukumay sida tan cawil aadan jaamac waxay maxkamaddu ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah kadib markii dembi ah inuu al-shabaab la shaqaynaya lagu helay qofka labaad ayaa ahaa xaawo cismaan cabdi waxaana lagu xukumay iyadana sideed sano oo xabsi ciidan ah xaawe cismaan cabdi baraha bulshada ayaa sawiradeedu ku baaheen maalmahaas iyadoo aad ay u falanqaynayeen dadka baraha bulshada wax ku qora fikrado kala duwanna ah ay gabadhaasi ka dhibteen qofka saddexaad ayaa ahaa xasan cali xasan waxayna maxkamadda ay ku xukuntay hal sano oo xabsi ah shan iyo labaatankii sebtembar diyaarado dagaal ayaa duqeymo culus waxay ka fuliyeen deegaano ku yaala koonfurta gobolka mudug halkaas ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab saaxiibada caalamka oo kaashanaya ciidamada xooga dalka ayaa duuqeymo ka fuliyey duleedka deegaanka dhagaxdheer ee koonfurta gobolka mudug waxaana la sheegay in duqeynta ay kalatay khasaarooyin kala duwan oo xubnihii maleeshiyada al-shabaab halkaas lagu gaarsiiyey sidii saraakiisha ciidanka dowladda ee xilligaas ay sheegeen saraakiisha ahaa ilaamaha maanka ayaa xilligaas sidoo kale waxay sheegeen in duqeynta ka dhacday deegaanka dhagax dheer ee koonfurta gobolka mudug lagu dilay xubno sarsare oo al-shabaab ka tirsan sidoo kale lagu burburiyey xarumo ay kooxda halkaas ay ku lahaayeen isla shan iyo labaatankii sebtembar somalilan ayaa mar kale waxay ku gacan sayrtay in dowladda federaalka soomaaliya ay la gasho wadahadal ku saabsan in labada dhinac dib mar ay u midoobaan arrintan waxay timid kadib markii madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhadhexaadiyo labada dhinac museveni Muuseveni ayaa xilligaas qoraal uu kusoo qoray bartiisa enkist weerar waxauu ku sheegay in labada dhinac ay wajahayaan caqabada iskumid a ah ayna u baahan yihiin inay midoobaan hase yeeshee bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa lagu sheegay inaysan wax qorsho ah ka lahayn wadahadal ku saabsan dib u midoobidda soomaaliya sida hadalka xiligaasi lagu sheegay waxayna somalilan si cad ay uga biyadiiday gebi ahaanba wadahadal rasmi ah oo ay la gasho soomaaliya sideediylabaatankii sebtembar ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey qaraxyo al-shabaab ay doonayeen in ay ku beegsadaan galaan magaalada dhuusamareeb xil halkaas ay ku sugnaayeen madaxda ugu saraysa dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamada ammaanka ayaana bar kontarool oo banaanka magaalada dhuusamareeb waxa ah ku fashilay laba gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada dhuusamareeb baabuurta qarxada sida ayaana ciidamada amniga ah galmudug ay ugu hortageen baraha kontarool ee ku yaala bannaanka magaaladaas soo kale laamaha ammaanka ayaa waxa ay xilligaas sheegeen in qarxyada ay dhaceen iyadoona ciidamada amniga galmudug ay rasaasay ku rideen gaadiidka qarxyada oo markaas lagu guuleystay in lagu hakiyo banaanka isla markaana ciidamada ee xogta gadiidkaas qaraxyada ay ka war heleen sidaasna ay ku fashiliyeen saddexdii oktoobar diyaaradaha dagaalka ee taageera dowladda soomaaliya ayaa weerar duqayn cirka waxay la bartilmaameysadeen degmada buaale ee gobolka jubbada hoose halkaasoo ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab saldhigii ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab ayaa lala beegsaday dhowr gantaal waxaana la sheegay xubnaha ka tirsan al-shabaab in xilligaas ay shirayeen xubno badan oo ka tirsanayd kooxdii al-shabaab ee halkaasi ku sugneed ayaa dowladu xilligaasi sheegtay inay ku dishay bu'aale kadib duqayn xoogan oo halkaasi lala beegsaday gobolka jubbada hoose sanadkan sii dhammaanaya tiro dhowr jeer ah ayaa weeraro gantaale cirkaa lala beegsaday kooxda al-shabaab deegaano badan iyo degmooyin ay kaga sugan yihiin gobolkaas afartii oktoobar dowladda kenya ayaa shaacisay xilligii ciidamadeeda ee kala baxayso soomaaliya wasiirka difaaca ee dalkaasi kenya aadan bare ducaali ayaa waxa uu sheegay in ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee admis ee dalka ugu bixi doonaan afruuji isagoo aqalka senatarada la hadlayay xilligaas masar ducaali ayaa sheegay in bixitaanka ciidamada ay inta badan ay ku xirnaa doonto heerka guusha laga gaaro howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab wuxu xilligaas sheegay in soomaaliya aysan joogin ciidamo ka tirsan kuwa kenya balse ay jiraan saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo ka hoos shaqeeya ciidamada admis oo usii mara golaha maanka iyo nabadda ee midooda afrika oo ogolaasho ka haysta golaha maanka ee qaramada midoobey sida uu sheegay aadan barre ducaale oo xilligaas la hadlayay aqalka sanatarada dalkaas ee kenya afartii oktoobar ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa dagaal xoogan waxay ku qaadeen kooxda al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka shabeelow oo dhaca koonfurta gobolka mudug dagaal xoogan ayaa maalinkaas ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya iyo sidoo kale al-shabaab ku dhex maray dagaalka sidoo kale waxaa barbar socday duqayn dhanka diyaaradaha xirka ah oo saaxiibada taageera dowladda soomaaliya ay geysanayeen xubno badan oo ka tirsan al-shabaab ayaana maalinimada iyo habeenkii ku xigaba halkaasi lagu dilay deegaanka buuraneh oo u dhow degmada mahadaa ee gobolka shabeelada dhexe waxaa ka dhacay qarax miino oo dhaliyey khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac inta la xaqiijiyay ee saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka hirshabelle xilligaasi sheegeen hal ruux ayaa ku geeriyooday laba kalena way ku dhaawacmeen oo shacab aha kuwaas uu ka agdhawaa goobta uu qarax ka dhacay qaraxaas oo ah mid miinada dhulka lagu aasa ayaa waxaa la sheegay in lagula eegtay ciidamada dowlad goboleedka hirshabelle uu kusii jiday deegaanka qurac madow ee gobolka shabeelada dhexe toddobadii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bil ah kadib oo u dhuusamareeb ku sugnaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muddo laba bilood ah uu joogay deegaanada galmudug waxaa waday abaabulka howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweyne xasan intii uu joogay deegaanadaas sidoo kale waxa uu gaaray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeelaha dhexe isagoo maxaas iyo sidoo kale aadan yabaalba safar ku maray madaxweyne xasan intuu ku sugnaa galmudug waxa waday abaabul xoogan iyo sidii mar kale loo ambaqaadi lahaa howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab balse weli ilaa iyo iminka laguma guuleysan in howlgalkaas laga dhabeeyo uu dib loo bilaabo toddobadii oktoobar midooda yurub ayaa taageeray codsigii dowladda soomaaliya u gudbisay golaha maanka ee qaramada midoobe webi kaasu ahaa in muddo saddex bilood ah laakiin hakiyo bixitaanka ciidamada admis warsa xilligaas ka soo baxay golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika ayaa waxaa lagu sheegay inay taageersan codsiga ku aadan in la hagiyo dhimista saddex kun oo askari oo ka mid ah ciidamada admis ee ku sugan soomaaliya golaha ayaa sidoo kale soo dhoweeyey maalinkaas ballanqaadka dalalka ay ciidamada ay ka joogaan kenya etoobiya burundi jabuuti iyo uganda ee ah inay la shaqeeyaan soomaaliya iyo saaxiibada kale si loo helo taageero maaliyadeed oo loogu baahan yahay xilliga kala guurka si kooxda al-shabaab looga adkaado sagaalkii sebtembar khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii hoobiyaal xilli waaberi ah ay ku hoobteen xaafad ka tirsan degmada dharkeynley ee gobolka banaadir hoobiyaasha ayaa xilligaasi waxa ay ku dhaceen guri uu deganaa xildhibaan maxamed kerow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka lagana soo doorto koonfur galbeed waxaa hoobiyaashaasi ku dhintay wiil uu dhalay xildhibaanka oo lagu magacaabi jiray maxamuud maxamed kerow iyo wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabi jiray maxamed warsame al-shabaab ayaa tiri hoobiyaala oo isxigxigay degmooyin badan ku tuuray sanadkan sii dhamaanaya ee hubiyaashaas oo shacabka muqdisho khasaare kala duwan gaarsiiyey koob iyo tobankii oktoobar maleeshiyaad hubaysan ayaa saddex ruux oo shacab ah waxay ku dileen deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeelada dhexe dilka ayaana si gaar ah waxa ugu dhacay inta u dhexaysa deegaanada labagaras iyo ceel muluq oo u dhow deegaanka xaaji cali ee gobolkaasi shabeellada dhexe dadka la dilay ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen ganacsato isla markaana dilkooda waxa uu salka ku hayaa arrimo la xiriira aanooyin qabiil shaqadii uu halkaas ka tagnaa islamarkaana maamulka ayaa sheegay in ay baadigoob ugu jiraan sidii dadkaas dhibaatada u geystay shacabka ah ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen labaiyo tobankii oktoobar ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa u suura gashay inay la wareegaan gacanku-haynta deegaanka eedciidka jimbilo oo dhaca gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana hoos yimaada degmada mahada ee gobolkaas howdka deegaanka eedciidka jimbilow waxaa ku dhuumaalaystay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaas oo muddo bil ku dhow ku sugnaa dagaal lala galay oo xagga cirka iyo dhulka ah oo saaxiibada kulamada beesha caalamka dowladda soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ah ayaa lagu guuleystay in gebi ahaanba halkaasi laga saaro kooxda al-shabaab ee halkaasi ku dhuumaalaysatay taliyaha ururka labiy tobnaad guutada afaraad ee qaybta labaatan iyo toddobaad ee ciidamada xoogga dalka korneyl cali xuubi ayaa xilligaasi warbaahinta si buuxda ula wadaagay in gacankuhaynta ciidciidka si buuxda ay ula wareegeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka shan iyo oktoobar ciidanka b s f ee puntland ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan al-shabaab uu ku jiro madaxii sahanka iyo sirdoonka u qaabilsanaa ee al-shabaab kuna sugnaa buuriyada gobolka bari kadib howlgal ay ka fuliyeen halkaas ciidamada ayaa xilligaasi sheegay in howlgallo qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bari ay kusoo qabteen huseen madaxiisaanka iyo sirdoonka u qaabilsanaa kooxda al-shabaab iyo saddex xubnood oo la socday isla markaana ay gacanta kusoo dhigeen lixiyo tobankii oktoobar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaa waxay soo gebagabaysay kiis la xiriiray nin hooyadii dil ugu geystay magaalada kismaayo xasan cabdulaahi cabdi ayaa hooyadii ku dilay magaalada kismaayo falka dilka ah waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo taariikhdu markii ahayd koob iyo tobankii lixaad laba kun saddex iyo labaatan iyadoo xasan cabdulaahi maxkamadda uu ka horqartay dilka hooyadiis oo lagu magacaabi jiray xalimo maxamed cumar maxkamadda darajada koowaad ee magaalada kismaayo oo fadhiyo kala duwan marsiisay kiiskan ayaa ugu dambeyn xasan cabdulaahi cabdi oo soddon iyo jir aha waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta hooyadiis sida xilliga lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda lixii oktoobar qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay bar koontarool oo laga ilaaliyay madaxtooyada filla soomaaliya qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa isku dhex qarxiyey maqaayad lagu magacaabo blue sky taalada xaabataaka ee degmada boondheer ee magaalada muqdisho qaraxaas waxa uu soobay dhimashii dhaawac waxaana dadka qarxaas ku dhintay kamid ah allah u naxariistee agaasimihii telefishinka soomaali jubal cabdifitaax ah, macalin nuur qays sidoo kalena dad kale oo shacab ahaa ayaana ku geeriyooday qaraxaasi hogaaminta ahaa wariiska soomaaliya ayaa xilligaas war ay soo saareen ku sheegay in qaraxaas uu cabdifitaax ah, macalin nuur oo ahaa agaasimihii soomaali kebal uu ku geeriyooday isla markaana dad kaleo shacaba ah dhaawacay ay soo gaareen kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas tobaniyotodobadii oktoobar koox hubaysan ayaa magaalada muqdisho waxay ku dileen guddoomiyihii hore ee degmada aadan yabaal allah u maxamuud sheekh xasan caani nuug kooxda hubaysan ayaa weerar ku qaaday gudoomiyaha hoggaamiyaha oo xilligaasi ku sugnaa deegaanka daarusalaam al-shabaab ayaa xilligaasi sheegatay inay ka dambeysay weerarka lagu dilay gudoomiyihii hore ee degmada adan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe sideed oktoobar siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u jeediyey eedeemo culus musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ay hogaaminayaan gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin xilal sare kasoo qabtay dalka ayaa madaxweynaha ku eedeeyey inuu laba jeer ka hor istaagay safar ay ku tegi lahayn magaalada baydhabo war-saxaafadeed ay xilligaasi soo ayay ku caddeeyeen inaysan waxba iska bedelin mowqifkooda siyaasadeed ayna doonayaan in doorashada wakhtigeeda lagu qabto islamarkaana aan dib u dhac iyo muddo kororsi aysan ka aqbalin maamulka koonfur galbeed sagaaliyo tobankii oktoobar dowladda soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed rasmi ah oo ku wajahan aqoonsiga maamulka deegaanada a c c soomaaliya xilligaa waxay sheegtay inay aqoonsantahay bayaankii isimada a c c oo ay soo saareen lixdii febraayo kacaasoo sheegaya inaysan ka tirsanayn maamulada puntland iyo somalilan balse ay hoos tagaan dowladda federaalk soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda federaalk soomaaliya waxay si kumeel gaara ah u aqoonsatay maamulka a c c khaatum oktoobar waxaana somalilan ayaa dhankeeda si adag ugu soo horjeestay aqoonsiga kumeelgaarka ee dowladda soomaaliya ee siisay maamulka e c c khaatuma war-saxaafadeeda ka baxay xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan ayaa lagu cambaariyey iyada oo lagu sheegay in soomaaliya aanay ka telin magaalada laascanood xukuumadda somalilan waxa ay si adag u cadeynaysaa in aanay soomaaliya iyo maleeshiya beeleed midna ka telin ama sheegan laascanood ayaa lagu yidhi qoraalka xilligaas wasaaradda arrimaha dibadda somalilan kasoo baxay laguna soo horjeestay aqoonsiga dowladda soomaaliya ee siisay maamul maamulka s e c oo hadda dowladda federaalka soomaaliya ah, sheegta in ay hoostagaan koobiilabaatankii oktoobar qarax xoogan ayaa xili subaxnimaha ah waxa uu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee deegaanka eelasha biyaha qaraxan ayaa ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana uu ku qarxay meel u dhow bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaankaas inta la xaqiijiyay xilligaasi qaraxaasi waxaa ku geeriyooday toban qof oo dad shacab ayuu sidoo kale askartii ku sugnaa halkaasi isugu jiray in ka badan toban kale ayaana ku dhaawacmay qaraxaas al-shabaab ayaa maalinkaasi sheegtay in qaraxaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugnaa barta kontarool ee celasha biyaha labayoabaatankii oktoobar deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa aana qabin loogu dilay macalin dugsi qur-aan iyo ardadiisa deegaana hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu dilay macalin dugsi qur-aan iyo afar ka mid a ah ardadiisa maleeshiyaad hubeysan ayaa xilligaas shan ruux uu ka mid yahay macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray allahu naxariiste macalin mukhtaar macalin maxamuud yuusuf nin ay diris ahaayeen iyo saddex kamid a ah ardadiisa heysa ay marayeen agaarka deegaanka xaaji cali maliishaadka hubaysan ayaana halkaas ku dilay macallinkii ardadiisa dilkaas ayaa waxa uu ku salaysnaa aanooyin qabiil waxaana ka dhashay caro xoogan madax kala duwan ayaana si kulul uga hadashay oo maamulka hirshabelle ka tirsan iyo madaxdii hore ee dowladda soomaaliya sida madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoo hormuqday jenaraal sheegow axmed cali iyo sidoo kale ka tirsan askartiisa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa u fadhiisatay kiiska saddex iyo labaatanaday sane uu ku jiro janaal sheegow dhegaysiga dacwadda oo socotay in ka badan toban saacadood ayaa lasoo gabagabeeyay waxaana xilligaasi gudoomiyaha maxkamadda gaashaanla sare xasan cali nuur shoote uu sheegay in natiijada in si degdeg ah loogu dhawaaqi doono sagaallabaatankii oktoobar madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeeto cusmaan u magacaabay u qaybsamaha ciidamada deegaanka ee macuusyada loo yaqaano cali jeynti cusmaan ayaa lagu xasuustay kabidiyey sahalkaqaadistii uu ku sameeyey xubnaha maamulka shabeelle cali guudlaabe waxaana markaas wixii ka dambeeyay cali jeynti uu ku dhawaaqay hiiraan state oo ka madax banaan maamulka hirshabelle isaga uu madaxweyne ka yahay taas oo ugu dambeyntii qasabtay in uu istaago howlgalladii iyo dagaaladii ka socday gobolka hiiraan ee kooxda al-shabaab looga saarayay qaybtii toddobaad barnaamij gaar oo aan ku egeynay dhacdooyinkii ugu waaweyn ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya saaxiib yeel waanaginta mar kale qaybtan qaybteeda xigtayntaan ku kulmayno haddii ala yidhaahdo nabadgelyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka kenana waad nagala socotaan saaxiib ayaale eh, markana iyada oo bishii ina dhaaftay ee novembar afarlaatankeedii soomaaliya ay si rasmi ugu biirtay urur goboleedka dalada bulshada bariga afrika oo horey oga mid ahaa in ilaa toddoba dal soomaliya ay sideed ku noqotay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna uu si rasmiya xubinnimada u saxiixay shan iyo tobankii dalka ugandana uu markaa ku saxiixay waxay shalay dowladda soomaaliya soo saartay ereybixinta rasmiga ah ama saxda ah ee noqonayso urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika waxaana uu noqon doonaa urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika oo lasoo gaabin karo urur goboleedka bariga afrika haddaba waxaynu ka naqaanaa ururkan eh, iyo soomaaliya ay ku biirtay wariyeyna burhaan diini xubinta wax ka baro caalamka oo todobaadkii maraad ka maqshaan k nn And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaana wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan keenan toddobaadkan xubinteena waxaan kaga hadli doonaa ururka bulshada bariga afrika ururka bulshada bariga afrika waa urur dowladeed oo ay xubno ka yihiin waddamo ku yaala gobolada harooyinka waaweyn iyo kuwa geeska afrika ururkan oo ah mid dhaqaale waxaa xubno ka ah sideed waddan oo kale ah tanzania kenya ruwanda yuganda burundi suudaanta koonfureed kongo iyo soomaaliya oo ah dalkii ugu dambeeyay ku biira ururkan markii ugu horreysay waxaa la aasaasay sanadkii kuniyosagaalboqoliyotoddobayo hase ahaatee sanadkii kun sagaal ayuu burburay mar kale bishii julaay sanadkii labada kun ayaa dib loo aasaasay waxaana lagu aasaasay xeer madaxweyne dalalka kenya yuganda iyo tanzania ayaa ahaa ugu horeeyay ururkan aasaasay sanadkii labada kun ururka e a c magaciisa loosoo gaabiyo wuxuu bilaabay suuq u gaar ah oo ay wadaagaan badeecadaha shaqada iyo raasamaalka gudaha iyadoo ujeedadu ay tahay in la abuuro lacag wadaag ah iyo ugu dambeyn in xeer federaal siyaasadeed buuxa loo gaaro dhaqaalaha wadamada ururkan ku jira dowladaha ku jira ururkan ayaa hadda wadaaga baasaboor guud waxaana qorshuhu yahay in la gaaro in lacag midaysan la adeegsado sidoo kale dowladaha ku jira ururkan waxay wadaagaan canshuurta guud ee dibadda laga keeno iyo badeecadaha wadamada saddexaad ganacsiga canshuur dhaafka ee u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ururkan iyo habka kastamka caadiga ah ayaa ka mid ah ajandayaashiisa xarunta ururkan waa magaalada caruusha oo ku taala dalka tanzaniya waxaana shirarka ururkan looga hadlaa afafka sawaaxiliga ingiriiska iyo faransiiska qiyaastii saddex boqol oo milyan oo ruux ayaa ku nool wadamada ku jira ururkan taasoo ka dhigan in boqolkiiba shan labaatan dadka qaaradda ay dalalka ururkan ku jira ku nool yihiin ahdaafta ugu weyne ururkan waxaa ka mid ah in la ballaariyo isdhexgalka dhaqaalaha dowladaha ururka ku jira si kor lagu qaado tayada nolosha dadka waddamadan ku nool dalka ugu dhulka weyn ururkan wadamada ku jira waa tanzaniya halka ugu dhul yaryahay wadanka ruwanda xagga diimaha haddaan eegno ugu dambayntiina dadka ugu badan ee wadamada ururkan ku jira waa kirishtaan muslimiintuna waxay ka yihiin boqolkiiba saddex iyo labaatan xubintii wax ka baro wadamada caalamkana todobaadkan saaxiibayaal waanaga intaas intii wax ka baro caalamka oo aad marka maqashaan kenan ayaad degeysanayseen weli barnamij kulanka aad maqlaysaan kenan oad nagala socosaan saaxiib yaal ka feejignaw khiyaano iyo musuq maasuq welihi barnaamijka kulankaad maqlaysaan keliin ad naga socotaan saaxiibayaale markan dalka faransiiska dee nagalana booliska dalka faransiiska waxay gacanta ku dhigeen saddex iyo soddon sano jir lagu eedeeyay dilka haweeney markaa uu qabay iyo sidoo kale afar caruur ah oo ku dilay midi ama toorey weerarka uuna dhacay bilowga maalmaha ay u dabaaldegaan reer galbeedku iyo inta badan markaa gaaladu waxay ugu yeeraan christmas dheyga ama maalmaha ugu dambeeya sanadka hooyashan shan sano jir ah laba gabdhood ay dhashay oo midna toddoba sano jir ay tahay midna toban sano jir ay tahay ayaa la sheegay inuu ku weeraray tuurey maalmihii ugu dambeeyey oo gadaal ayaan boolisku ku ogaadeen sida ay warbixintooda ku sheegeen xaddii iyo isniintii inta udhexeysay ayuu weerarka geystay xeeralyaha faransiiska jean baptiste baladier ayaa warbaahinta sidaa u sheegay waxaana markaa ciidamada boolisku ay jebiyeen eh, guriga ama qolka ay ku jireen xubnahan tuureeda lagu dilay oo uu dilay ninkan saddex iyo soddon sano jirka ah ee ku eedeysan dilka qoyskan oo haweeneyda iyo ilmihii ay dhashay kamid aha ciidamada booliska ayaa jabiyey daaqada guriga gudaha ayayna u galeen sidaa ayayna ku ogaadeen dhacdada iyadoo boolisku haatan ay sheegeen inay baaritaan dheer wadaan oo ku aadan arintan lama oga sababta keentay ninkan inuu dil u geysto xaaskiisa iyo sidoo kale caruurta ay dhashay waxaana markaa ay aaminsan yihiin in arintan ay baaris dhaba ku sameyn doonaan warbaahintan ay la soo wadaagi doonaan markii ay dhammeeyaan baaritaankooda kadib dhinaca kalena hindiya iyana waxa ay geysay eh, markaasi eh, baddacaas maraakiibta dagaalka gaar ahaan kuwa wax burburiya oo ay ugu tala gashay inay badda carabta markaa u dirto si ay uga hortagaan weerarada xubnaha xuutiyiinta yemen ay bilaabeen muddooyinkii lasoo dhaafay kadib markii eh, markab ay lahayd hindiya lagu weeraray baddacaas dhowaan wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka hindiya ayaa sidaa sheegtay markabka nuuca wax burburiya ee ku waaweyn ay hindiya u diri doontaa badda cas si ay uga qayb qaataan ka hortaga dhibaateynta maraakiibtooda ganacsiga ee isticmaala biyaha carbeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi hindiya mareykanka ayaa iyagu sheegay saddexlaatankii bishii disembar in markaasi ay ugu talagaleen inay kusoo biiraan howlgalka ay kaga hortagayaan waxay ugu yeereen argagixisada xoutiyiinta ee dhibaatada ku haya marinada ee biyaha carbeed oo aysan mari karin maraakiibta ay sheegeen inay reer galbeedku leeyihiin sidoo kalena lala shaqeeyaa israel oo iyagu ay saamaysay colaada ee bariga dhexe ka aloosan waxaynu u baahannahay inaynu difaacno hantideena iyo waxa aynu leenahay ee maraakiibta si taa ay u dhacdo waxaynu geen doonaa gacanka cadmeed iyo sidoo kale badda casba maraakiibta dagaalka oo aynuugu talagalnay inay difaacaan hantidayada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee hindiya arintan waxay ku soo aadeysaa eh, xili eh, markaa dhowaan eh, toddobaadkan ay dagaalyahanada xoutiyiinta yemen ay weerareen markab hindiya laga leeyahay oo la aaminsan yahay in iyagu weerarka ay fuliyeen ayna ku bartilmaameysadeen biyaha carabeed xili ay sheegeen in markabka uu u rarnaa markaa xubno reer galbeeda iyo yuhuudda oo iyagu dagaal adag kala dhexeeyo dhinaca kale haddii aynu eegnana gaza falastiin weli waxay wajahaysaa xaalad adag dadka khaza ku noolna maalin maalinkiisi dambeyse waxay u tahay maalin mugdi ah boqol ruux ayaa saacadii ugu dambeeyay ku geeriyooday duqeymo ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen qeybo ka mid ah eh, xerooyin qaxooti oo ku yaala eh, koonfurta iyo sidoo kale waqooyiga khaza xerada loo yaqaano makhazi ee eh, ku taala markaasi khaza ayay ciidamada yuhuudda duqeymo arxandaraa ka geystay iyo dad raydan ay ku dileen sidaasoo kale afarlabaatanka saac lasoo dhaafay marka laisku daro tirada guud dadka geeriyooda waxaa laleeyahay waa laba ruux oo falastiiniyiina ah oo ku dhintay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee yahuudda waxaana laleeyahay weli waxaa socday iskudayo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in xabajoojin rasmiga ah looga dhaqangeliyo khaza si loo joojiyo colaada dadka rayidka aanah ay xal u helaan sidoo kalena gurmud bani oo deg la gaarsiiyo xilli weli uu dhaqangeli layahay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee xabad joojinta iyo sidoo kale golaha loo dhan yahay ee jamciyaddu qormaha ka dhexeysa ay ku soo saareen in la joojiyo dagaalka weliba arrintaa ay dhinacyada ururka xamaas iyo sidoo kale israel-ba ay dheg jalaq u inkastoo xamaas ay diyaar u tahay xabad joojin haddana israel ayaa u muuqata aan aqbalsanayn oo iyagu ku adkeysanaya inay sii wadi doonaan dagaalka weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenana wad nagala socotaan saaxiibyaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye aaangeed qodax la seeday butiga liba kareeme jibax dhaxaygay qodax la seeday bukiga libax ka reemay daxwagunyada sideedii kasiinka caleenahaadu garguurkii iyo cawska dhaagay weliba geeshiyan ka qahay aaada sideedii wasiinka caleynahaadi gaargoorkii iyo cawska daafay weliba geeshiyaan ka qaadiyey markaan goonyahaa jalleeco aduun gaarabkayga joogay intaayo maxay isaaqday markaan goonyahaa jalleeco aduu garabkayga joogin tay maxay isagday ileen samirka magaboodeen haddaanadka beeriyoone ah, ah, ah, ileen samirka magaboodeen haddaanadka beeriyoone gugeenni wakasamadi aroosleen logagaab وقاسم عليك احمي نفسي يا Müslüman indhaxaandhuka guubajeex anoo guurihii habeenimo ganjalalla ii cabbaystay indhaxaan guriga iyo siiga amba gelawiyo ciuga amba geedigeedugadha intaan gaarulaacawe dhaxaan gurigayo siiga ambagelawi wciwga ambageebigeed ugadhangaarulacawe anun gardarasanaadmila dadkayda anoonu sheegay maxaa gudubley xambaartay heestii gugeeni waa kaa samaada ayaad maqlaysaan waxaa ku luqeynaya fanaaniinta muuse ismaaciil qalile iyo canab diireele erada heestan waxaa iskale abwaan cabdiraxmaan xasan cabdi abuuraas riwaayadii murugiya macaan bay qayb ka ahayd waa heysii la qabtay kii axtaalka barnaamijka kulanka ay ahayd warbixino kale iyo heese kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku hawaataan dhegeystayaal xubintii maantao kale maxaa dunida ka dhacay waxaana diyaar la ah waryaheena ifraax axmed xuseen mahadsanid cabdicasiis waa maalin talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo bisha diseembar sanadkuna waa laba kun waa maalinta saddex boqol lixdanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo shan cisho oo keliya dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun lixdii ciidamadii maxkamadaha ayaa iskaga soo baxay furimaha dagaalka ee gobolka bay sidoo kale ciidamo soomaaliya iyo itoobiyaan ahaa ayaa gudaha u galay degmada buulo ee gobolka hiiraan kadib markay iskaga baxeen ciidamadii maxkamadaha islaamka maalintaasi ciidamadii dowladda ku-meel gaarka ahayd iyo kuwa itoobiya ayaa maxkamadaha ka qabsaday magaalooyin dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen ayaa la wareegay xilka madaxweynaha koonfur galbeed oo sanadkaasi loo doortay maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo labaatankii ra-iisul wasaarihii xilligaasi ee xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa isku shaandheen ku sameeyey golihiisa wasiirada waxa uuna xilalka u kala bedelay wasiiradii xilligaasi ee gaashaandhigga iyo cadaaladda sidoo kale isla maalintaasi ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii xilligaasi ayaa isku eedeeyey in midba midka kale caqabad ku yahay doorashooyinka xilligaasi socday maanta oo kale sanadii labadii kun kooiyo labaatankii madaxweynihii hore ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay inuu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare roble waxa uuna u magacaabay ku-xigeenkiisii guuleed ra-iisul wasaare roble isla maalintaasi ku tilmaamay xilka qaadistaasi mid sharci darro ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol kooiyo afartankii ra wasaarihii xilligaasi ee dalka ingiriiska winston jargil ayaa noqday raiisul wasaarihii ugu horreeyay ingiriis ah ka hor hadla golayaasha koongareysta iyo senatka ee mareykanka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii indira gandhi oo mar ra wasaare ka noqotay dalka hindiya ayaa laga sii daayay xabsi ay ku jirtay maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ciidamadii soofiyeedka ayaa si buuxda u qabsaday magaalada kaabul ee xasimada dalka afghanistan maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashankii ururkii midoogii soofiyeedka ayaa lagu dhawaaqay inuu burburay ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii badgariir ku dhuftay dhowr wadan oo ay marto badweynta hindiya ayaa sababay dhimashada laba boqol iyo kun oo qof guud ahaana waa egeynta xubintii maanta oo kale markaan aan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraax axmed xuseen oo la socodsiinaysay xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka warbixinad kale barnamijka haddii aynu eegnana ukrein waxay sheegtay in markaa ay waxyeelo gaarsiiyeen sidoo kalena ay burburiyeen maraakiibta nuuca dagaalka ee xambaara diyaaradaha darooniska ee aan duuliyaha lahayn ay leeyihiin militariga ruushka iyagoo sheegay markaa in howlgal guuleystay ay ka fuliyeen gacanka kremia oo ku yaala eh, dhulkii horey ruushka uga qabsaday ukrain sanadii laba kun iyo afariyo toban markabka nuuca loo yaqaano nova charkaski oo ka maraakiibta ah ugu waaweyn ee ruushka ayay sheegeen inay ku burburiyeen duqeyn ay kula beegsadeen eh, gacanka kremiya dhanka badda waxaana howlgalka fuliyey ciidamada cirka ee yukrain sida ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen barta telegramka wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka oo ka hadashay arrintan waxay sheegtay in markabku ay waxyeelo soo gaartay kadib weerar saacadii ugu dambeeyey ay ku bartilmaamaysadeen eh, markaa yukrain oo iyadu isticmaalaysay eh, gantaalo u muuqday kuwa bartilmaameedkooda mar hore la xaqiijiyey laguna beegsaday eh, markaa markabkan ruushka ay leeyihiin xilli markaa uu u dhowaa ee dekada gacanka kremia ee forezia loo yaqaano warbaahinta interfax ee ruushka ayaana arintaa qortay dhinaca kale hal ruux ayaa geeriyooday afar kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ciidamada milatariga ee wadankaasi ruushka iyana ay weeraro duqeyma ah ka fuliyeen qeybo mid a ah ukraine kuwa u muuqday kuwa uga jawaabayaan marka la eego arrimaha ku aadan weeraradii ugu dambeeyay ay adeegsanayeen ciidamada ukrein ku bartilmaamaysadeen ee markaa maraakiibta xukuumadda waddankaasi rushia markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaanay waxaa la yidhi nitaaqiyo adduunyada waxaad nudub u soo liicdo mar unbuu nasiib kuu gadladay kuu naqfurayaaye wax naruuro kuu dhalay dhibkaad shalay la noolayde intay neefta kugu baaqi tahay ruuxa noqon quusta nujub walow naaqusgalo himilo soo nuurtay marunbuu adigu nugeelkiiyo wakhtigu naasac dhalayahay nashuushiyo wax ciil kuu bedeli naalla iyo guule intay neeftu kugu baaqi tahay ruuxa noqon quusta war waxaa kaloo la yidhi nayrusku waaci waa anagii adduunyadu wardanaba wali kaa laanay nuurta jeeloowe kaaxaada waa naadiha nuurta jeeloowe ninka nooga waa neebsaha waar wallaweyno idinkoon iswareerin waa la ysku soo noqone wixii nool adunyadaryawaaqlo waxaa kaloo la yidhi eh. nacasiya ninraga eh. markay madax noqdaan eh. yaa la kala naacaa war cabdulla waxaa kaloo la yidhi hadduu nugul khatimay biyo nacaha neefna dhugan waayo nafidoontagana caaradkii naahi jira diido waa niyad xumaadaa ninkii naanida u dhigay waar walla weyne waxa kaloon anugu dhihi lahaa anna haddii aan ku naawilay naqba waa la dhowraa nasiibku ha isku keensimo maqlo waxaa kaloo la yidhi inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigii nafsi u dulyaale ha ilaawin ha iloobi mayne aryadhaha kalemaanay war heemahaysiina degmada sablaale gobolka shabeellada hoose hayeetin jira ku bislaatay aryamadeyow adigana digiraa kaa dhuntay koraa leesaga yimi sababtoo ah waxaa la yidhi niman ajaaniib oo qawaariijta ka tirsan oo maha ku shiraaya axadukum daakum laga dhigay hadda khayaanaday maha kula shiraayeen iyakana marka horaa laga qarxistay war cabdulow laftaadan war badan hayne meesha shabaabka lagu baabi'iyey oo cirka iyo dhulkaba aan waxba loola harin oo dugkum daakumta looga dhigay waa deegaanka jeexjeexa ee koonfurta gobolka mudug hadda marka khawaarijtii gabalkoodii waa dhacayo waa taa meel walba qabta iyo qanaxda lagu hayo warabwaambislo waxaa la yidhi qoonkaan allaha qaadirkaa ah amar khilaafaynin mar unbuu ka qaataa cidduu qaan ku leeyahay axmedow ha oo bulshadan waxaaba horay loo yidhi qaadha qalabka hubkiina u qaadha eh. oo qawaarij dhammaan eh. qoorta wadagooya khawaarijka markii hore wadada qaloonayo mareenka fiirsane eh. waliilaaley khasaara waa qabataa ninkii qamaar dhiila warmadaya waxaa kaloo la yidhi jadba duul u qaba geeridan joog kuwaan samine jid anfaca khawaarij haddii lagu jihayn maago ago jaahilnima xalkeed lehe isfahan uma janjeeraane ha jabhado gaal xarbiya kuma jihaadaane jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkeeye qofna sayaanjajuub looga hayn joyska uu rabo eh hadday nimanku aakhira janteen ha u run jariyeene iyagoon jisciman qaar kaloon horay u sii jiidan tigidhada ha loo jaro wadkay dhabu jeclaadeen aryaabisla waa runtaa oo anna waxaan dhihi lahay nacabkaaji daran liibinka ma jiite sababiirta ciidamada dhammaanow jihaad gala guusho ay jecleedow jihaad galaacabdullah waa runta waxaa la yidhi jid markii la diidaa dagaal la isku jabiya warkalamaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud eh. iyo xubnihii mucaaradkaa kulmay tirada muduhilaad iyo meeli maro haytan sheegana waan ixtiraafkii somalilan ka wada hadleen madaxweyne doorashada wakhtigeedii ka soo hormari ma yidhaahdeen madaxweyne shaqooyinka waaweyn oo muhiimka ah wada qabane eh. qaarna horee miyay yidhaahdeen war gobolkun shagalaangmataalo furunta iskahaadiriimaynara waay madaxweyne dalka qabyalaan ha wax reeb miyay dheheen war weligiin kalamaanay warka waadba jisaasadaadu waalan madaxweynaha iyo xubnaha mucaaradku waxay ka wada hadleen qorshihii dhammaystirka dastuurka ee muddooyinkan dowladdu ka howlanayd waxaana la sheegay in qodobada qaar la isku fahmay kulan kalena loo ballansan yahay si wax badan looga wada hadlo aryaa gorgoro waa runtaa oo samigay cabdulleba waxa uu yidhi ow ninkii tabar lehayn taa kuu leeyahay waa taaqan tabar lehayn taa kuu leeyahay waa taaqan waar waxaa kaloo la yidhi guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warkalmaanay war ma haysaane baarlamaanka sc war saxaafadeed qoraal ay soo saareen waxayna ku taageereen go'aankii isimada ka soo baxay oo ahaa in ise doorashada puntland ka qaybgal somalilan shaqana ku lahayn madaxweynaha puntland siciidaniyo hadlana wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii xoreeye sool oo somalilan ka saaray hayehe maantana anigiyo iga soo horjeesteen maha waleekama muuqato warbashiir dheere markaasoo kale wuxuu dhihi jiray hooyada federaalku puntland iyada arrimaheeda xallaysanayso waxba ka garan maysaaniine kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay aryadhaha ayaamahan waxaa suuqa laysla dhex yaacaaya koofi iyo indhashareerka dumarku xirtaan iyo camaamad lama arki karo qofku lagu arkana waaba laga qaadaa lanki bidaarka garsadawna la haysade war cabdulla warkaasi kuturikutaan buu noqday been bulshada lagu dhex faafiye taliyaha qaybta guudaha booliiska gobolka banaadir macalmaadi oo arrintaas ka hadlay wuxuu yidhi ma jiro go'aan amni oo lagu mamnuucayo ama wax lagu yeelayo calaamadaha diimeed iyo kuwa dhaqan ee bulshada soomaaliyeed waa dacaayad cadowgu ka dambeeyo wararka la xiriira arrintaas waana inaan lagu kadsoomin ciidanka amnigu waxay u taagan yihiin ilaalinta diinta tarafta iyo karaamada shacabka soomaaliyeed ciddii la kulantay taxaddi nuucaasa hala soo xidhiirto xafiiska cabashada iyo nambarka gaaban ee buliiska war kalemaanay war ma haysaane wasiirka amniga jubbaland jenaraal dhuumaal oo warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi deegaan u dhexeeya afmadow iyo beerxaano dagaal culusaan ku galnay khawaariij badanna waa ku laynay ilaa haddana howlgalladu si isdabajoogay u socdaan dadka deegaankana wuxuu ka codsaday inay ka qayb qaataan ciribgoynta khawaarijta maqanbaanahmaqanaha joogaanahi warkalamaanay nin gabiya wuxuu yidhi aqoon baanu leeyahay anigu ururka shaydaane ikhyaartii iyo khawaariji markay laysa odayaasha alla doori carruurtay afduub ku askareeya yow ka tegay maalmahan gabayadaydii ma sheeg sheegin jiiftooyinkii raatibka ahay jaxburkana afka iga bartay waa iska day rabay dhaaf kolkaan idhaahdana rag baa culiyo suugaan anna wiil masayr baan baanihiyo ruux hinaasa leh goortaan kala firayoon murtida dhab ugu qaashaarto deelqaafiyo wuxuu oo iga noqda hadalku maamaaye eh. meeldhur waa ka nabadooniyaan lagu heshiihayne daabad eh. fara taqaan ruux hadduu salab ku qayraansho eh. daruuraha markii ay gashuu dhinac u boodaahe cusullada agtoodiiyo haddii madaxu hoolhoolmo isagaa dhib doontaye muxuu faras u baarraacay horta yaa qalqaaliyo dhulkuu nabad u taagnaaye xaggaas ay u sii leedihiin waa dhammaystiray xubintii kalmaan ad maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnamijkii kulankood kala socoteen k nn gabagada barnamijka waxaan kaga tegay fanaanka cabdi xasan diiga heystii jacayl itaa barnaamijkan ku kulmi doono nabadgelyo Thank you. ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay sidaan ahay nin dayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadalba waanu daayey ಒಂದೈದಯ ಮದಲು ಒಂದೈದಯ ಮದಂದರು ಒಂದೈದಯ ಮದಯು طوفان غادي وندايدا يا مدارو وندايدا يا مدمغرو وندايدا يا مدايو طوفان غادي

wadaydayaa madamqado wadaydayaa madayo duufaani qaadeen wadaydayaa madayo wadaydayaa madamqado wadaydayaa madayo duufaani qaadeen wadaydayaa madaayo duufaani qaadi janqado wandaydayaamadayo duufaani qaadee